بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مصنفك رحمه الله تعالى فصل فيما يمنع النكاح من الرق fasalkani wuxuu ku saabsan yahay nikaax waxa diidaya oo ah addoonnimadii haweeneydii qofkuu guursanaya hadday addoon tahay waxaa ka reeban inuu guursado ilaa shuruud in la helo mooyaan noo iman doonta laa yankixu ma guursan karo ninkii man yemlikuha ah haweeney uu milkiyo iska leeyahay aw amase bacdahaa yemliku bacdahaa barhkeed uu milkinayo ma guursan karo walow malaka hadii uu milkiyo zawjatahu xaaskiisa aw amase bacdahaa barkeed uu milkiyo baala waa uu burayaa nikaaxuhu nikaaxiisu walaa tankixu haweenaydii ma guursan karto man qof ma guursan karto tamlikuhu ay milkiso man nin ay milkiso nin ma guursan karto tamliku ay milkiso aw bacdahaa barkeed milkiso wuxuu ku yidhi ma guursan karo haweenayd iyada uu iska leeyahay oo adoontiisa ah adoontiisa ma guursan karo adoon asagu leeyahay oo milkigiisa ah mamluukadiisa ah ma guursan karo oo kulligeed wada leeyahay ama barhkeed uu leeyahay oo waa haweeney ama mushtaraka wey waa adoon laisku leeyahay asaga nin kale ka dhexaysa adoontan badhna asaga iskale badhna nin kale iskale markaa yacani mamluukadaas uu leeyahay asagu iyadoo dhan ama barh ka mida uu leeyahay ma guursan karo oo nikaaxay u qaban maayo sababtu waxaa weeye axkaamtii milkiga iyo axkaamtii nikaaxa ayaa iska hor imaanaya oo isburinaya maxaa yeele milkigu wuxuu keensanayaa in ninkii aysan waajib ku ahayn inuu habeendhexii qaybiyo addoon hadduu iska leeyahay iyo maxaanku dhahaa haweeney uu qabo dee labadaasi jiraan taa addoonta inuu habeendhexeedii siiyo xaq kuma leh mar hadday mamluukadiisiita sidoo kale mamluukadu dee alaaq ma qabto waaba addoontaadii bilmilkiba xalaal kugu ta marka ma furi kartidba waad fahamti sooma waad ka dayn kartaa waanaad iibin kartaa waanaad u guurin kartaa nikaaxu mu alaaqu qabtaa laakiin mamluukadii alaaq ma qabto nikaaxu intaa uu kaga duwan yahay oo wuxuu keensanayaa qasmi iyo alaaq intabuu keensanayaa marka maadaamaad axkaamtii iska hor imaanayso aysa isqabanaynin waana addoontaydii mamluukada ahayd waana xaaskaygii oo dee waan guursaday ma soconays labada isqaban mahayaan waxaa sugnaanaya un kii qawiga ahaa oo ah milkilyamiinkii milkilyamiin wadhan xalaal ugu noqonaysaa nikaaxna u qaban maayo waaya haddaba ka warran haddii xaaskiisii oo addoon ahayd oo nin kale iska laha nin kalaa iska laha tiibuu iibsaday ama loo hibeeyeyba ama dhaxal buu ku helay aduu si uu milkiyeba xaaskiisii addoontahayde nin kale u iska lahaa mamluukadaah ilan taasi waxa wey xaas u noqon kartaa se noo imaan doonta hadii shuruudda la helee hadduu milkiyey bal ka war waxa wey nikaaxeedii wuu burma burayaa yani infisaakh baa ku dhacay uu fasakhmayaa nikaaxii uu qabay sababtoo ah dee cilladii hadda aan sheegayna meesha imanayso meesha waxaa yimid milkilyamiin oo ka xoog badan nikaaxi marka nikaaxi meeshuu ka baxayaa nikaaxi meesha uu ka baxayaa maxaa yeelay milkulyamiinku uu ka xoog badan yahe oo raqabadii iyo manfacadii buu milkinayaa haweenaydan raqabadeeda asaga askale manfacadana asaga askale laakiin nikaaxu waxaa weeye nooc manfacada ka mid ah haweenayda manfacadoo dhan xataa milkinaya nooc manfacadeeda ka mid ah ama qayb ka mid ah ayuu milkiyaa sidaa darteed nikaaxeedi wuu fasakmaya taasi waa xaggii ninka xagga haweeneydu imo haddaba haweeney ma guursan kartaa nin iyadoo ay leedahay oo mamluugkeedii ah ama addoonkeedii ah ama bar ka mid ay leedahay taana oon la mid ma guursan karto soo ninkiiba uusoo guursan karin haweeney addoon ah oo asaga uu leeyahay ama bar uu leeyahay ayadana ayaduna sayidadii ayna u guursan karin addoonka ay iyadoo iska leedahay waaya ama bar ka mid ay leedahay maxaa yaele axkaamtii milkiga iyo axkaamtii nikaax ayaa iska hor imaanaya saan horay usoo tilmaanay waaya maxaa yeeley asna xaq ba ku yeelan doonaa hadduu gurs hadday gursato ayadda xaq bay ku leedahay marka midkee la ajiibi asna wuxuu noqon doonaa zawjkeedii oo waa inay adeecdo hadduu firaashka ugu yeedho waa inay u khidmaysa hadduu khidbo ka dalbo ayadda xaq bay ku yeelanoo waa addoonkeedii oo way diidi karta oo way dirsan karta a soma oo inuu khidmeeye aq ku leedahay marka dee tacaarud baa dhacaya tadaad اaxkaam axkaamtii masaalixdii baa jiidaya oo iska hor imaanaya marka mar hadday saas tahay oo in la kulmiye ay suuroo weyday yarfacu اlaqwى alacaf qawigii baa kor yeelaya acafkii qawigu waxa wey waa milkilyamiinkii ayaa eh, eh, meesha ka saaraya nikaax wuxuu ihi laa yankixu ma guursan karo ninkii man ruux haweenahoo yemlikuhaa asaga uu iska leeyahay aw amase bacdahaa yemliku bacdahaa ruuxa dumarka ah bar ka midu asagu iska leeyahay walow malaka haddii uu e, hanto oo uu yeesho zawjatahu xaaskiisii haday adoon u noqoto oo uu soo iibsado maalan iyadoo addoona ah marka horeba e, nin kale uu iska lahaa buu soo iibsaday oo soo gashay aw bacdahaa barkeed ayuu milkiyey baطala nikaaxuhu nikaaxiisii addoontaa uu qabay waa uu burayaa walaa tankixu ma guursan karto haweenaydii man nin ma guursan karto tamliku iyadu ay leedahay aw amase bacdahu bar ka ay leedahay oo addoonkeedii ah ma guursan karto walaalxuru walaa yankixu lxuru xorkiina ma guursan karo amata hayrihi hayrkii addoontiisa ma guursan karo ilaa bishuruudin shuruudin la hela mooyaane anlaa yakuuna waa inaanu ahaanin taxtahu kaa xorka hoostiisa xuratun haweeney xor ah waa inuusan qabin haweeneyda xorka ahoo tasluxu u suubata lilistimtaaci inuu ku raaxaysto qiila waxaa la yidhi walaa hayru saalixatin ayna u in istimtaacaas waa inayna una qabin haweeney muطlaqanba wa an yacjaza waa inuu ka daalo uusan karin can xuratin can nikaaxi xuratin haweeney guurkeed haweeney xor ah xoradaasoo tasluxu u suubat istimtaaci qiila waxaa la yidhi aw mase laa taslux aan u suubanin istimtaaci waaya halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa shuruudda nin xor ah uu ku guursan karo haweeney addoonahoo nin kale uu iska leeyahay waaya tii horeen ka soo baxnay waxay ahayd mamluukadiisii ma guursan karaan nidhi adoontu asagu iska laha addoon qof kale uu leeyahayna bal xukunkeedii muxuu noqon karaa ma guursan karaa wuxuu idhi nin xor ah uma bannaano addoon uu nin kale leeyahay inuu guursado ilaa in afar shardi la helo mooyaane afar shardi marka la helo ayuunbay u bannaantay inuu guursado afartaa shardi saddex ka mida naakixa loo shardiyaa ninkii haweenayda guursanayay midna addoontii baa loo shardiyaa waayahay shardiga koowaad waxaa weeye ninka xorka ah waa inuuna qabin gabadh xura ah oo u suubata istimtaac bimacnaa waa inuusan xaas lahayn xaaskaas oo xor ah xaas xor ah waa inuusan qabin waayahay maxaa yeelay marka ayada ah hadduu xaas uu qabo dee ooma baahnaba inuu he inuu addoon guursado maxaa addoonta marka la guursanayo ilaahay subxaanaه wa tacaala laba shardi buu qur-aanka inoo sheegay وman lam ystaطic minkum طawla an yankixa muxsanaati اlmuؤminaat famima malakat aymaanukum min fatayaatikum اlmuؤminaat saasuu ilah yidhi fi nihaaya aayadda ilahi wuxuu hi dalika liman khashya alcanata minkum marka laba shardi bu ilahay shardiyey shardiga koobaad inuusan qofki awoodi karin maxay meherkii gabadh xuro ah man lam yastaطic minkum awla qofkii hanti aan u haysanin an yankixa اmuxsanaat gabdhihii xaraa'irta inuu guursado bima malakat imankum fatayat umat yani eh, fatayaadkii muminaadka ahaa waa addoomihii fatayat wa log jeda ad addoomihii baa loga jeedaa muminaadka ahaa ha guursado ilah yidhi dalika liman khashiya alcanata minkum kaas waxa weeyaan guurka addoonta la guursanayo waa qofkii ka cabsada zina ka cabsado ilah yidhi haddaba khawfulcanat ayaa meesha lagu shardiyey khawfulcadana meeshan maba yaalaba oo ninkan zine kama cabsanayo mar hadduu gabadh xora uu qabo zine kama cabsanayo walidaalik uma bannaan inuu guursado laakiin culimmadu waxay dhaheen shardigan mualifku uu sheegay waxaa ka kaafin lahaa shardiga xagga dambe uu ku sheegay oo ah khawfulcanad wuxuu dib ka sheegi doonaa mualifku wa an yakhaafa zinan shardigaasu sheegi doonaa marka shardigaasaabaa ka kaafinaya inuu halkan ku sheego he anlaa yakuuna taxtahu xura maxaa yeelay qofku mar haddii uu zine ka cabsanayo gabadh xora u haysto dee zine kama cabsanayo laakiin waxaa la yidhi wuxuu shardigan u sheegay maadaamuu khilaaf ku jiro xuratan saalixat اlistimtaac qiil ba wuxuu leeyahy xataa hayra saalixat اlistimtaac marka qiilkaasuu u tamhiidinaya baa la dhahaa uu raba inuu sheego waaya kaas hadda waa shardiga koobaad laakiin xoradaasi waa inay tahay mid u suubata istimtaac gabadh caafimaad qabta oo dee ninkii uu la macaamili karo waa inay ahaato hadday tahay midaan u suubanin istimtaac dee markaa xalaal bay unoqonaysaa addoontii inuu guursado shuruuddii kale hadii la helo qiil baa wuxuu leeyahay xataa haddaynan u suubanin istimtaac oo waxaa weeye ma guursan karo mar hadduu xoro qabo addoona ma bannaano waayahay oo istimtaac midaan u suubanin waa sidee sida inan yar weyaan xaaskiisu waa inan yar xoro ah oo dee aan loo tegi karinba aan wadda ixtimaalayn ama waa qarnaa meeshii waxbaa daboolay ama waa radqaa almuhim waxa wey lama jimaaci karo waaya qiilkan saasuu leeyahay laakiin sidaa saxiixa waa qowlkaa hore kaasi haddaba waa shardiga koobaad shardiga labaad wuxuu yidhi wa an yacjaza can xuratin tasluxu qiila aw laa taslux ninkan haweeney maba qabo xoro ah laakiin haweeney xoro ah, ma haddii uu haysto wuxuu ku mehersado mise haddaanu haysan hadduu haysto wuxuu ku mehersado ooma bannaano inuu hee addoontii guursado laakiin haddii uuna awoodi karin gabadh xora inuu guursado oo meherkeediiba ma awoodi karo kharashku guursan lahaa maba hayo taasna waa shardi inuu ka caajizaa xorro inuu guursado oo uusan awood lahaynba taana aayadda qur'ankaa tilmaamaysa waman lam yastaطic minkum awlan awlan waxaa loga jeeda halkan sacatan macnaha awood iyo dhaqaalo ama meher uu ku mehersado gabadhan ma haysto waayo kaana waa shardigii hee shardigii labaad wey laakiin xoradaas uu guursanayo waa inay tahay xorro hee صالح الاستمتاع قيل بقى حتى غير صالح الاستمتاع واسكم وقيل كي hor ku jira ma halkana ku ولا الحر ولا ينكح ما جورسن كره الحر نكي حرك اها امه امه غيري غيرك دونتيس الا بشروط شروط مويان شرط كبد الا يكون انسان اهان تحت هوس حره قبل حره تصلح صوبه الاستمتاع الوراحيسته قيل وحيل ولا غير صالحه حتى مد ان صالحه اهين waa inaysan hoostiis ahayn an yacjaza waa inuu awoodi kari waayaa can xuratin can nikaaxi xuratin gabadh xura inuu guursado xuradaasoo taslixu u suubata istimtaac qiila waxaa yidhaha laa taslixu amaan suubanin falow qadara haddaba hadduu awoodo calaa haa'ibatin mid maqan calaa xuratin gabadh xurro ahoo haa'ibatin maqan inuu guursado hadduu awoodo xallat lahu xalaal bay u noqonaysaa amatun addoon in laxiqa waa haddii uu haleelo ay haleesho mashaqatu dhibaato daahiratun waa muuqata fii qasdihaa haweenaydaas maqan u qasadkeeda hadday dhibaato kaga imaanayso aw amase khaaf uu ka cabsanaya zinan zina uu ka cabsanaya muddatahu muddada uu gabadhaa u qasdayo wuxuu ku yidhi ninkan haddii uu awoodo inuu guursado gabadh ka maqan waddanka oo gabadhaas si fudud buu u guursan karaa oo iyadiibaaba ogol khara yar bay ku xidhaysaa oo maalan kharashuu heli karo oo gabadh gabdhihii xaraa'irta ah meherkoodii ka raqiisan ayay u laakiin gabadhaasi meel fog bay joogtaa addoontii xalaal bay u noqonaysa inuu guursado haddii ay dhibaato kaga imaanayso safarkaa uu gabadhaa ugu safray u qastay dhibaato iyo mashaqa kaga imaanaysa oo gabadhi meel fog bay jirtaa silac iyo rafaad buu ku gaadhayaa ma ahee intaa u sii socdo ayuu ninkani zinaba ka cabsanaya ku dhaco muddadaa gabadha u qastay taana xalaal bay u noqonaysaa gabadhii addoontayda inuu guursado wuxuu idhi walow wajada haddii uu helo xuratan gabadh xura ah bimu'ajalin ay bimahrin meher hadduu ku helo meherkaasoo mu'ajalin la madaleeyey aw mase biduuni mahri lmili mahrulmili wax ka yar oo ka hooseeya ayuu gabadhan ku heli karaa falasaxu muctamad waxaa weeye xillu amatin addoonii inay bannaanta fi lula suurada hore duuna aaniya talabaad si aysan wuxuu ku yidhi gabadh xoro ah ninkan uu awoodi karo inuu hee ku guursado meher muddaysan oo iminka laga doonaynin degdeg aan ahayn oo waxaa leeya meherka waxaad ka bixisaa oon muddo kadib muddo cayiman marka ayada ah waxa weeye addoontii way u bannaantay inuu guursado sababtu waa maxay maxaa yeelay addoontii waxay u bannaan tahay maadaama qofkan uu gelayo gash iyo dayn iyo oo kharash hadhow ku iman doono kolleyba laga rabo oo gabadha xorraha ka soo fuuli doono hadduu guursado laga yaabana markii dee wakhtigii la gaadho inuu awoodi kari waayo meherkii inu iska bixiyo meherkii inu iska bixiyo inuu awoodi kari baa dhici karta uu dayn raqabadiis ku noqdo inuu ku dhintaaba laga yaba isagoo lagu leeyahay marka suusan xil iyo culays una awoodi karin isku saarin ayaa waxaan leenahay marba haddaadan haynin gabadha waxaad ku mehersato xataa meherkeeda haddii lagaaga dhigayo dayn oo laguu mudaynayo waxa weye ilahay kugu waajibinin he inaad gabadha xurada guursato ee waxa weeye iska guurso addoonta addoontii baa markaa uu guursanaya laakiin haddii meher mil wax ka yar lagu guurinay ka war ninka waxaa la yidhi meher mitrika dumarka laga qaado wax ka yar baa gabadha lagu siinaya hadii hadlaha kale lagu meheriye maalan konton garaam shan garaam baa gabadha lagu meherinaya shanta garaamna wuu awoodi karaa la soco shan garaam oo heli kara wayaan ma guursan karaa addoonti maya ma guursan karo addoonti waa inuu hee gabadhaas meherkeeda loo jabiyey inuu guursadaa wey maxaa yeel waa awoodi karaa ilahi wuxu waman lam yastatic minkum awlan bu ilahi cadam listidacu ilahi ku xidhay inuu qofku awoodi karin gabadh xora inuu guursado ninkana wuu awoodi karaa marka asagoo awoodi kara gabadh xora inuu guursado dee addoon ma guursan karo midda kale addoonta waxa loo diidaya xikmada loo diidaya waxay tahay weladkaagii ayaa addoon noqon doona haddaad guursato addoon uu nin kale leeyahay weladkay kuu dhali doonto wuxuu noqon doonaa raqiiq ninkaa addoontaa iskale uma yeelan doona saa darteed baa lagu diiday laakiin mamluukadaada addoonta adu aad leedahay eed milkii yamiin ugu tegayso weladkii kuu dhalayso waxa wey xor waa xor hooyadiina hadda waa addoon oo adiga iskale laakiin ilmahay kuu dhali doonto waa xor baynanaa haddaad guursato addoon uu nin kale leeyahay weladkii kuu dhalayso uu noqonayo addoon uu nin kale leeyahay marka weladkaagi inaad addoon ka dhigto ood raqiiq ka dhigto ood dulayso te waxa wey ilahay kuguma kalifine arin waa wey aad u xun wey marka lidaruura unbaa loo baneeyey lidaruura waaya qiil ba wuxuu leeyahay qowl ka soo jeeda alasax wuxuu leeyahay maya waar haddii mar baa loo jabiyey meherkii xataa ha awooday inuu iska bixiyo meherkaa jabane waxa weeyaan addoonta markaas wuu guursan karaa sababto ah mannaa ku jirta waa lagu galadaysan doona hadhow waaa lii doonaa gabadhan meherkeedii waxbaan kaa daynay oo kaa cafinay ayaa hadhow la dhihi doonaa waa lagu galladaysan doonaa midnadaasuu diidan yahay laakiin qowlka hore wuxuu leeyahay war midnada ku jirta waa midna aad u yar midna sii weyn ma ah dadku meherka waa isku fududeeyaa had iyo jeer meherka waa isku khafiifiyaa iskumana manaysto meher baan ku khafiifinay waxba cidna laguma manaysto saa darteed gabadhii xorada ahayd ayuu guursanaya ee meherkeedii loo jebiyey hadduu awoodi karo meherkaas loo jebiyey wuxuu idhi walow wajada haddii uu helo xuratan gabadh xuro ah bimuajalin bimahrin mahr maharkaasoo muajalin la madaleeyey oo mase biduuni mahrin mili mahr miligii dumarka ayadoo kale wixii lagu mehersanayay wax ka hooseeya oo ka yar ee waxa weye ku helayo falasaxu muctamad waxaa weeye xillu amatin addoon inay xalaal noqonayso fi luulaa suurada hore waa suurada uu yani gabadhii xurada ahayd uu ku helay meher muajal ah duuna aaniyati suurada labaadse waxa weeye addoontii xalaal noqon mayso waa suurada uu leeyahay biduuni mahri اmil xuradii wuxuu ku helay mahrmil wax ka yar wuxuu ihi waan yakhaafa shardiga saddexaad waxaa weeye an yakhaafa inuu ka cabsada ninkii zinan zina inuu ka cabsada inuu ku dhaco waayahay shardiga saddexaad waa inuu ka cabsado zina inuu ku dhaco waayahay oo markaa shahwadiisu ay badan tahay xoog badan tahay taqwadiisuna ay daciif tahay marka wuxuu ka cabsanayaa inay shahwadii intii la tagto uu xaaraan ku dhaco waaya laakiin qofkii shahwadiisa xoog badan tahay baa layidhi taqwana leh iyo muru'a iyo xishood leh oo markaa yacni qofkan marnaba uma cuntamayso inuu zino ku dhaco oo way la foolxun tahay zinadu ama shahwadiisa iyo taqwadiisa labaduba xoog badan yihiin qofka amadii addoontii xalaalo noqon maysa maxa zina kama cabsanayo de zina kama cabsanayo falow amkano haddaba hadday u suuroodo qofkii zinada ka cabsanayay tasarin addoon inuu surayeesto manaa addoon inuu yeesho oo milkiyu soo iibsado si uu dee ola macaamilo falaa khawfun falaa khawfa cabsi ma jirto markaa uu zina ka cabsanayo wuxuu ku yidhi haddii ninkan eh, waxa weeye zinada ka cabsanaya haweenayna xoro aan aan qabin ee uu awoodi karo inuu gabadh addoon ah uu soo iibsado oo uu suriyaysto suriya waxaa looga jeedaa waa addoon qofkii uu milkinayo dabeetana uu la mucaasharoonayo taasa waxa lahaa suriya tasarigana waa masderkii un tasaraa amatan iyo tasaraaha ee tasarin waa masderkii marka haddii uu awoodi karo inuu addoon uu soo iibsadaba oo uu ku iibsado dee wax ka yarba gabadhii xorada ahayd meherkeedii de markaa addoontaas ka soo iibsado marka wax zina u ka cabsanaya markaa ma jirto qaطcan markaa xalaal oo maaha addoontii inuu guursado u fiirso fuqaad inay kala qaadeen tasariga iyo hee iyo nikaaxu amati اlhayr tasariga markasta uu ku banaan yahay xataa adigoo gabadh xura ah leh addoon waad soo iibsan kartaa oo waad iskaga istimtaaci kartaa waatan soo ma inkastoo zamankeena de addooma lagu istimtaaci waxaysa jirin waa xilligii hore baan ka hadlayna jihaadku u jiray innagu laakiin waxaan u akrinayna axkaamtan lacala allah inuu noo soo celiyo dee cizigii islaamka hadda culimmadan kutubta noo qortay xilligoodii waxaan wey jirin addoomo wey jirin waad garanaysa inu jira masaa-isha faraha badan ay kaga hadleen laakiin zamankeenan waxaasi uu dabar goca waaya haddaba hadday suroodu kuli tasariga inuu addoon uu soo iibsado oo uu milkiyo oo iska istimtaaco markaa zina lagama cabsanaya markaa uma bannaan inuu addoontii inuu guursado addoon nin kale uu leeyahay falow amkanoo haddaba hadday u suurowdo qofkii zinada ka cabsanayay tasarin addoon inuu milkiyo falaa khawfa cabsi ma jirto oo ka cabsanaya zino sidaa darteed uma bannaan inuu addoontii uu guursado filasaxi muctamad haddaan qabana maxaa yeeley amn alcanad ayaa meesha dhacayoo waxa weeye shardiga ilahay qur-aanka ku sheegay ذلika liman khashiya اlcanata minkum canat waxaa looga jeedaa zino waaya markaa shardigii baa meesha la waagay waislaamuhaa shardiga afraad waxa wey islaamuhaa islaamulamati addoontii inay muslim tahay shardiga afraad waxa weeye gabadhan addoonta ee qofka xorka uu guursanayo waa inay muslimo tahay hadday kitaabiya tahay ama yahuudiyad ama nasraaniyad xalaal ma noqonayso qofkii muslimka xalaal u noqon mayso maxaa ilahay baa qaydka inoo sheegay wuxuu idhi min fatayaatikum اlmuminaat min fatayaatikum almu'minaat yani addoommihiinna hablaha addoommihiinna ee ah ayaad ka guursanaysaan bu hi haddii aydan awoodi karin ad guursataan midda kale waxaa lagu celeeyey addoontan haddana waxa weeye aan muslimka ahayn ama yahuudiyadda ama nasraaniyadda ah. laba ceebba laba nusqaan baa kulantay nusqaantii kufriga iyo nusqaantii addoonnimada marka labada nusqaan meel ma wada geli kara haddii wada galaan waxa weeye qofkii muslimka ahaa ee xorka ah yani addoontaasi xalaal noqon mayso waaya wuxuu idhi waislaama islaamnimadeeda wey wataxillu waxaa xalaal u ah lixurin ninkii xorka ahaa wa cabdin iyo addoonkii xorka iyo addoonkaasba kitaabiyeyni labaduba ay ahlu kitaab yihiin ama yahuud ama nasaara yihiin amatun addoon baa xalaal u noqonaysa addoontaasoo kitaabiyatun kitaabiyada o ahlu kitaab ah cala asaxiixi muctamad haddaan qabanno laa licabdin addoon xalaal noqon mayso waxa weeye addoontaa kitaabiyadda ah muslimin oo muslima fi lmashhuuri qowlkii lacaan bixi haddaan qabanno ee muctamadka ah waaya wuxuu ku yidhi addoon kitaabiye ah xalaal bay u tahay xor nin xor ah oo kitaabi ah ama yahuudi ah ama nasraani ah iyo addoon kitaabi ah ama yahuudi ama nasraani ah u fiirso qofka muslimka ah xalaal mayna u ahayn laakiin kuwan waa isku diin wuxuuba gaala isla yihin addoontiina waxa weeye waa kitaabiyad ama waa yahuudiyad ama nasraaniyad kii guursanayay xorka ahaa ama addoonka ahaana asna waa un la diin markaa way isu bannaan yihiin maadaama diinka ay wadaagaan laa licabdin muslimin laakiin addoon muslin ah ama kitaabiya ama addoon kitaabiya ma guursan karo xalaal oo ma ah maxaa yeelay amadaa kitaabiyada ah cillada loo diiday waxay ahayd kufruhaa weya kufruhaa waa gaalnimadeeda marka hadduu doono asagu ceeb ha lahaado addoon ha ahaado oo dee nusqaantii xagga addoonnimada ha wadaagaan laakiin waa muslim waa addoon muslim ah marka ama kitaabiye ah oo yahuudiyada ama nasraaniyada addoonkaa muslimka uma bannaano maxaa yeele cilladii loogu diidayey baa meesha ku jirto waa addoon aan muslimad ahayn wuxuu ihi wataxilu xalaal bay u noqonaysaa lixurin xorkii wacadli adoonkii xorka iyo addoonkaasoo kitaabiyiini ahlu kitaab labadaba ah. amatun addoon baa xalaal noqonaysa kitaabiyatun oo kitaabiye ah ama yahuudiyada ama nasraaniyada cala asaxiixi muctada qaban laa licabdin addoonkii xalaal u noqon mayso amada kitaabiyada ah addoonkaasoo muslimun muslima filmashhuuri waman haweenaydii bacduhaa barhkeed raqiiqun addoon ah ka raqiiqatin addoon dhammaystiran bay la wuxuu ku yidhi haweenayda mubacadada ah ee badna xorka ah badnada raqiiqada ah waxay la tahay tii qiniga ahee waxa weye addoon dhammaystiran ahayd ayuunbay la xugum tahay shuruuddiina soo dhaaftay ayuunbaa loo eegi doonaa qof xor ah oo muslima ah hadduu rabo inuu hee mubacadadaas uu guursado oo gabadh badna xor ah addoon badna xor ah badna waxa weeye addoon ah haddii uu nin xor a ah uu guursanayo waladkiisii muxuu noqon doonaa badna xor buu noqonayaa badna he badna addoon buu noqonayaa sida hooyadiibay u ahayd mubacado bacduhaa xor wa bacduhaa raqiiq ayuu waladkeedinu noqonaya mubacad badna xor buu noqonaya badna raqiiq ayuu noqonayaa saa loo socdo saa darteed waladkaaga inaad bar ka mid a ah addoon ka dhigto adiga oo waxaa weeye ka maarmi kara dee ma bannaano arrintaas culays baa ku jira wuxuu ihi walow nakax hadduu guursado xuru nin xor ah amatan addoon uu guursado bisharطihi ay bishuruuطihi waa waxa weeyaan masdarun mudaafun ilaa macrifatin fayacum mufradun mudaafun ilaa macrifatin fayacum bisharطihi ay bishuruudihi buu ku guursaday shuruuddiina soo dhaaftay uma dabeetana aysara waa uu hodantoomayoo hanti buu helay kii xorka ahay addoonta guursaday aw amase nakaxa wuxuu guursaday xuratan haweeney xorruhu guursadayba addoontii markuu guursaday kadib ayuu gabadh xorraha ka daba keenay lam tanfasikh ilamatu addoontii hore uu guursaday nikaaxeedii fasakhmi maayo ninka xorka ah haddii intuu addoon uu guursado ama amata hayrihi addoon nin uu iska leeyahy soo dhaaftay afarta ahayd iyadoo la helay ayuu guursaday dabeetana ninkii ilaahay baa siiyo wuu hodantoobay addoontii ma ka fasakhmaysaa adoontii uu guursaday ilan marka hore waxa u geenaya wuxuu ahaa wax la'aan ninkan mucsir buu ahaa dawla xuratin gabadh xorro ah meherkeeda muun haysan iminkan ilahay baa wax siiyey gabadh xorra wuu guursan karaa dee ma dhahaynaa addoontii horeed guursatay nikaaxeed uu kaa fasaxmay mar haddaad lacag heshay mar hore lacag la'aan baad musaarad baa ku haysay iminka laakiin gabadh xorraad guursan guursan kartaaye waxaa weeye addoontii ha kaa fasakhanta ma saasaan leenahay maya ka fasakhi mahaya nikaaxeedii sidii buu qabaya waxaa la mid ah haddii gabadh xorra ah u ka daba keeno addoontii hore uu guursaday ee shuruuddeedii ku guursaday ayuu asagoo qaba haddana wuxuu guursaday gabadh xorro ah oo ilaahay baa u fududeeya guurkeedii ma dhahaynaa addoontii hore u fasakmaysa maya addoontii horena uu qabaya gabadhna xorradana uu qabaya oo cilladu maxay tahy cilladu waxaa weeye addawaam aqwa min alibtidaa qaacida fiqiga waxay leedahay had iyo jeer dawaamka ayaa ka xoog badan ibtidaaga wax marka hore bilowga aan ku bannaanayn ayaa dawaamka lagu bannaynaya qaacidada waxaa kaloo laga cabiraa yukhtafaru fi اdawaam maa laa yukhtafaru fi اlibtidaa had iyo jeer yani dawaamka waxaa la cafiyaa waxyaaba aan la cafinin bilowga hore marka qaacidadaas soo hosgelaysaao marka hore ninkan uma bannaanayn addoontaa inuu hee ibtida'an asagoo gabadh xoraha qaba inuu guursado ama gabadh xoraha isagoo dee hanti uu ku guursado haysta inuu guursado uma bannaanayn hadda laakiin maadaama marka horeba ilaahay u baneeyey oo shuruuddii laga helay gabadha addoonta ku guursanayay marba hadduu guurka u dhacay haddii shuruuddii ay meesha ka baxdo oo gabadh xorraa uu guursan karo oo dhaqaalo u helo ama gabadh xorraba uu guursado nikaaxii ka fasakhi mahayo addoonta addawaamu aqwa min alibtidaa aw ama waxaad dhihi kartaa yukhtafaru fi dawaam maa laa yukhtafaru fi libtidaa wuxuu ihi walow nakaxa hadduu guursado xuru nin xur ah amatan addoon hadduu guursado bishardihi ay bishuruudihi nikaaxa xorada eh, amada ku guursanaya shuruuddiisa iyadoo la helay ay maca shuruudihi uma dabeetana aysar uu hodantoobo aw mase nakaxa xoratan xorro ayuu guursaday lam tanfasikhi ilamatu addoontii hore uu guursaday ka fasakhi mayso walo jamca hadduu kulmiyo man laa taxilu lahu alamatu ninaysan addoontu xalaal u ahayn haddii uu kulmiyo xoratan gabadh xorro ah, wa amatan iyo addoon bicaqdin hal caqdi buu ku kulmiyey batalat ilmatu ay nikaaxuhaa addoontii nikaaxeedii ayaa burayo meesha ka baxaya lalxuratu laa nikaaxu lxurati gabadhii xurada ahayd nikaaxeedii buri maayo filadhari muctamadaan qaban wuxuu ku yidhi nin ayna u bannaanayn addoon inuu guursado oo shuruuddii aan soo sheegnay afarta ahayd bar ka mida laga waayo ama laga wada waayaba haddii uu hal caqdi ku kulmiyo gabadh xoro ah iyo gabadh addoona ah, oo seeba u kulminayaa tusaale ahaan nin baa wuxuu ku yidhi zawajtuka bintii wa amatii waxaan kuu meheriyey inantayda iyo iyo addoontayda markaasaasna wuxuu hi qabiltu nikaaxahumaa nikaaxooda waan aqbalay u fiirsa waa hal caqdi mid murataban ma ah hal mar bay wada dhaceen nikaaxooda addoontii iyo xoradiiba zawajtuka bintii wa amatii buui waa iijaabkii asna wuxuu hi qabiltu nikaaxahuma waa qabuulkii marba waa dhaceen marka waa xoro midna waa xoro waa bintadiisii midna waa amo oo waa addoontiisii waxa weeyaan amadii nikaaxeedii baa buraya gabadhii xorade laakiin nikaaxeedii buri maayo ha waa tii hadda aan sheegayno waxa wey de tan shuruuddeedii baa la waayay soo ma tan shuruuddeedii ayaa la waayay marka ayada meesha ka baxaysa lakin gabadha xorada ah dee wayba banaanta inuu guursado oo maxaa loo dhawaayay nikaax o dhan baa isla buraya labadii way wada burayaan maxa loo dhawaayay waa qawlay tafriiqi safqa waa baabkii markaa ku jiray baab albuyuuc fasal dhan waxaa kaa soo hadalay tafriiqu safqa haddii hal caqdi lagu kulmiyo laba shay oo midna xalaal yahay midna xaaraan yahay hal caqdi haddii loo kulmiyo caqdigu wuxuu ku asaxayaa kan xalaalkaa kaa xaaraantan uu ku buraya maala nin baa wuxuu wada iibiyey neef asaguu leeyahay iyo neef xaaraan ah oo uu soo dhacay ayuu hal iibkii wada iibiyey wuxuu ihi bictuka haatayn shaatayn labada neef waxaan kaaga iibiyey bimiati dolar boqol dolar baan kaaga iibiy neefna asaga askale neefna nin kalu ka soo qaado ka soo dhacay neefkiisuu ku asaxaya min almusama neefkii kii kalena hee kuma asaxay masalada hore noogu soo dhaaftay tanna waa saas oo kale gabadh xalaal u ah inuu guursado iyo gabadh aysan u banaanan inuu guursado adoontan ah ayaa hal caqdi lagu kulmiyey marka tii ay u banaan inuu guursada u ku asaxaya caqdigii tii kale lagu buraya marka tafriiqu safkaan samaynay safqadii umaan kala qaada waa fahamtay soo maha qowlay tafriiqi safqa ayaa meesha ku jira khilaaf aladharna wuxuu leeyahay labada way burayaan labadaba way burayaan waa kii ka soo horjeeda halkaaba safqada in la kala qaada diidanaa waayahay walow jamaca hadduu kulmiyu yihi man laa taxilu lahu midaysan u bannaanin alamatu adoontii xuratan gabadh xoraya amatan gabadh adoona bicaqdin hal caqdi hadduu ku kulmiya badalat alamatu adoontii nikaaxeedii buu buraya lilxurati gabadhii xurada ahayd nikaaxeedii ma buraya fi adhari muctamad haddaan qabanno faslun fasalkan mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa fii nikaaxi man taxilu waman laa taxil gabadhii ay bannaan tahay in la guursaday gabadhaysan bannaanayn in la guursado min alkaafiraat dumarkii gaalada ahaa kuway bannaanta in la guursado kuwa inaysan bannaanayn in la guursado ayuu ku sheegi doonaa iyo wamaa yudkaru macu iyo wax lala sheegi doono dumarka haddaba ee kaafiraadka ah saddex baa loo qaybiyaa man laa kitaaba laha walaa shubha shubhat kitaab mid aan kitaab iyo shubhat kitaabtoon aan lahayn waa kuwii ka caabidati shams sida kuwii qoraxda caabudaya aw suuratin ka sanamin kuwii sanamka caabudaya talabaadna waxaa weeye man lahaa shubhatu kitaab iyo mid shubhatu kitaab leh sida majuusiyadii tii dabcaabudka ahayd ta saddexaadna waxaa weeye man lahaa kitaabun muxaqaq mid kitaab lahuba leh waa yahuudiyadii iyo nasraaniyadii saddexda firqaba mualifku noo sheegi doonaa wuxuu idhi yaxrumu xaaraana nikaaxu man haweenay in la guursado laa kitaaba lahaa kitaab aan lahayn ka waaniyatin wadalika miaal ka waaniyatin tii sanam caabudka ahayd webeeye wamajuusiyatin iyo tii dabcaabudka ahayd wa taxilu waxaa bannaan kitaabiyatun wuxuu ku yidhi qofkii muslimkaa ah waxaa xaaraan ka ah inuu guursado haweeney aan ahlu kitaab ahayn kitaabba aan loo soo dejinninba aslanba sida maalan tii sanamka caabudaysa waaniya waa tii waanka caabudaysa sanamka waaya majuusiyatin intii dabcaabudka ahayd sharax uu kala qaadaya wuxuu ku leeyahay majuusiya shubhatu kitaab bay leedahay tan waaniyadana kitaab iyo shubhatu kitaabtoona male shubhatu kitaab wuxuu ku leeyahay culamada qaar baa dhaha majuusta waxa weeyaan kitaab baa loo soo dejiyey waagi hore laakiin waa qowl laga xoog badan yahay waaya calaa kulli xaal waaniyadan iyo majuusiyadan tan sanamka caabudaysa tan dabka caabudaysa labadaba in la guursado ma bannaano waa xaaraan ilahi subxana wa tacala wuxu uhi walaa tankixu lmushrikaati xataa yuumin dumarkii mushrikaadka ahaa ha guursanuu ilaha yidhi ilaa ay ilaahay ka rumeeyaan waaya yaxrumu xaaraana nikaaxu man haweeney in la guursado laa kitaaba lahaa kitaab aan lahayn wadalika miaalka wataniyatintii sanamka caabudaysa iyo majuusiyatin tii dabka caabudaysa wataxilu waxaa bannaan kitaabiyatun tii ee kitaabiyada ahayd baa bannaan ahlu kitaabka ahayd laakiin hase yeeshee tukrahu waa la kahdaa xarbiyatun tii xarbiyadda ahayd ee dagaalku naga dhexeeyey reerkooda iyo tolkeeda in la guursaday waa makruuh wakadaa waxaa la mid ah dimiyatun tii dimiyada ahayd ee waddanka islaam ku noolayd ee jizyada bixinaysa cala saxiix muctad haddaan qaban walkitaabiyatu kitaabyada waxaa weeye yahuudiyatu mid yahuudiyadah aw nasraaniyatun ama mid nasraaniyad la ah, laa mid haysata ma ah bizabuuri kitaabkii zabuur ee nabiyullaahi daawuud lagu soo dejiyey waayrihi ayrkii wuxuu ku yidhi gabadha mushrikada ahee bannaan in waxaa weeye tan kitaabiyad ah way bannaantahay in la guursado waaya waa gabadhii ahlu kitaabka ahayd ama yahuudiyad ha ama nasraaniyad ha ama kristan ha ahaato waa la guursan ilahay baa qur-aankiisa noogu sheegay wاlmuxsanaatu min almu'minaati ilahi wuxuu hi dumarkii xaraa'irta ahaa ee mu'minaadka ahaa ayaa laydiin xalaaleeyey wاlmuxsanaatu iyo kuwii xaraa'irta ahaa min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum iyo kuwii xaraa'irta ahaa ee ka mid ahaa kuwii kitaabka hortiin la siiyey waa ahlu kitaabki ay xillu lakum waa xalaal walaa tankixu lmushrikaati xataa yuumin marka aayaddan waxay khasisaysaa aayaddii kale ee suuraة ku jirta aayaddan suuraة الnisa ku jirta ayaa cumuumka aayaddii suuraة الbaqara ku jirtay walaa tankixu اlmushrikaat aayadda cumuumkeeda ayay khasisaysaa waxay ka soo reebaysaa dumarka kitaabiyaadkaa taa horena waa caaha mushrikaadko dhan baa soo gelaya bima fii dalika tii wataniyadda ahayd tii majuusiyadda ahayd iyo tii kitaabiyadda ahayd aayaddan dambana waxay bannaysay tii kitaabiyadda ahayd marka kitaabiyadii way bannaantay waaya laakiin kitaabiyada iyadooy bannaantay in la guursado haddana waa makruuh in la guursado hadday xarbiye tahay oo macnaha ayadii tolkay ka dhalatay ayaa dagaal naga dhexeeya gaaladii ka dhalatay buu dagaal naga dhexeeya waa ahlu xarb hadday saa tahay in laga guursado waa makruuh way bannaantahay laakiin maxaa yeelay waxaa ka dhalan karta inaad waddankaa daaluxarbi aad joogto ood gaalada madowgooda badiso oo tiradooda badiso midda kale maadaama gabadhan aysan waddanka islaam ku noolayn oo waxa weeye qolada ay ka dhalatay waxaaba dhici karta in lasoo qafaasho iyada laftirkeeda iyadoo uur leh dabeetana aan hadalkeeda laga dhegaystanin hadday dhahdo nin muslim ah ayaan uurkan u leeyahay fidnana waa looga cabsanaya ninkii inay ku dhacdo asaga laftirkiisa uu fidnoobaa dhici karta taasi waa gabadha xarbiyada ah taasi muranku kama taagno gabadha xarbiyada ah in ay makruuh tahay in la guursado kitaabiyadii xarbiyada ah laakiin hadday dimiya tahay ka war waaba waddanka islaamka ay ku nooshahay gabadha yahuudiyadda ama nasraaniyadda ah jizyadiina way bixisaa taa laftirkeeda waa makruuh la guursado bimacnaa gabadh gaal ah ama yahuudiyada ama nasraaniyada ah, muطlaqanba in la guursado waa makruuh inkastoo tan dambe u khilaaf ku jiro khilaaf daciifa ku jira oo maxaa loo kahanayaa in la guursado maxaa yale fitna laga cabsanaya gabadhaas aad guursanayso waxaa laga yaabaa in taad jeclaato inay diinkeediiba aad ku fidnowdo ayaa dhici karta inkastoo inta badan dumarku ay raggooda ku raacaan diinka ee raggu aysan ku raacin dumarka ay qabaan diinkooda haddana way dhici karta ragga qaar inay ku fidnoobaan taasi waa qodob awlaaddii baa loo inay tarbiyada ka hadlayso ilan gabadhani waa gabadh gaal ah. inay diinteedii ku ababiso carruurta ku tarbiyayso oo caqiidada ka hadlayso ayaa laga cabsanaya midda kale gabadh waxaad adu xaaraan u aragto xalaal u aragta oo nabigaaga aan rumaysnayn iyo kitaabka qur ila noolaashaheedaaba iska dhib badan dhib badan baad kala kulmaysa laakiin haddana diinta wa noo alaalaysa noo xalaalaysa waaya waa makruh baa lagu wuxuu ku yidhi walkitaabiyatu gabadha kitaabiyada ah yahuudiyatu waa gabadh oo nasraaniyatun ama gabadh nasraaniyad oo kristan ah laa mutamasikatu mid haysata maha bizabuuri kitaabkii lagu soo dejiyey nebillaahi daawuud calayhi assalaam waaya wa hayrihi iyo hayrkii wixii yani zabuurta heyrkeeda fain lam takun lkitaabiyatu kitaabiyada haddaysan ahayn israa'iiliyatan mid israa'iiliyada haddaysan ahayn oo reer bani israa'iil ah awlaadu yacquub calayhi salaam faladaru muctamed waxa weye xilliba inay bannaanta in culima hadii la ogaado dukuulu qowmin qomkeeda inay soo galeen fi dalika diini diinkaas qabla naskhi intaan la naskhin ka hor wa taxriifihi intaan la taxriifin in la dhallangadin in la bedelin ka hor wa qiila waxaa la yidhi yakfi waxaa ku filan in qowmkeeda ay soo galaan diinkaas qabla naskhi intaan la naskhin ka hor waaya gabadha kitaabiyada ah ee aan nidhi waa xalaal in la guursado waa gabadhe waa yahuudiyad waa gabadh diinta yahuudda haysata oo yahuud ah ama waa gabadh kristan ah oo nasraaniyad ah waaya laakiin ma aha buu ku yidhi gabadh haysata kitaabka lagu soo dejiyey nebilaahi daawuud ee zabuurka ah zabuurtii gabadh haysata ma aha kitaabiyad ma aha mana bannaan in la guursado gabadh zabuur haysata ama suxuftii kale ambiyada ka lagu soo dejiyey sida suxuf ibraahim iyo shiif iyo idriis suxuftaa gabadh haysata xalaal maa in la guursado xataa hadday jizyadii bixinayso waaya hadday haddaba gabadhii kitaabiyadda ahayd ee kiristanka ahayd ama yahuudiyadda ahayd haddii ay reer bani israa'iil aysan ahayn reer bani israiil qolada hadda inagu yahuud aan u naqaana reer bani israa'iil haddaysan ahayn elan qoladaasaa asal ahaan towraad injiilba ay ku soo degeen oo nebi muuse iyo nebi ciiseba qoladaasi ka dhasheen haddaysan sidaa ahaynoo reer bani israa'iil baysan ahayn gabadhan sida muctamadka way bannaanta in la guursado laakiin bishard in la og yahay qowmkanay ka dhalatay inay diinkaa waxaa weeye yahuudiyada ama nasraaniyada ay galeen in ka hor intaan la nasakhin oo waxaa adyaantii ka dambaysay isa nasakhin oo diinta nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam waxay nasakday diintii nebi ciise diinta nebi ciisena waxay nasakday diinta nebi muuse macnaha shareecda isnasakhaya yani caqaa'iddu waa isku mid shareecda isnasakhaya iyo intuusan taxriif ku dhicin qabla naskh wa qabla taxriif hadday soo gashay qoomkeeda ay soo galeen diintaas qiil ba wuxuu leeyahay xataa qabla naskhi haddii ay soo galeen waa uun ay ku filan tahayoo waxa wey waa la guursan karaa haddaba bal masladan u fiirsada hadda gabadha laga hadlayo waxa weya gabadh aan reer bani israa'iil ahayn hadda waxaa soo hosgelaya arrinta waxay ku rumoobaysaa qoladan reer yurub iyo maraykan ummadaha waxa weeye asal ahaan aan ahayn reer bani israa'iil ee laakiin diinta kiristanka haysta iyo xabashidan hadda agteenna ah waxa weeyaan diintii kiristanka haystaan laakiin reer bani israa'iil ma ah mar haddaysan reer bani israa'iil ba ahayn waxaa la eegayaa qowmkeedu goormay diintan qaateen diintan yahuudiyada ama diinta nasraaniyada ma haddii ay qaateen qabla nask qabla taxriif intaan diinta la nasakhin taxriif iyo bedelad aysan ku dhicin ka hor mise hadday galeen bada bada tarii haddii qabla naski iyo qabla taxriif ay galeen waa la guursan karaa gabadhaas qoomkeeda hadday diintan qaateen intaan diinta la nasakin lana taxriifinin laakiin inta la nasakhay kadib ama la taxriifiyey kadib hadday galeen qoomkeedu diinta waxaa weeye lama guursan karo haddii laga shakiyana lama guursan karo haddii laga shakiyana lama guursan karo mar haddii laga shakiya gabadha talow ama aan la ogeynba talow goormay galeen qoomkeedu ma qabla naski bay diintan qaateen kristanka mise bacda naski bay qaateen ma qabla taxriif bay qaateen mise bacda taxriif bay qaateen haddii marba shaki uu soo galona ma banaan in la guursado walidaalika dumarkan lagu yaacayo ee iska guursanayo ee yurubiyaanka iyo maxaan ku dhahay an la garanaynin meel maxaan ku dhahay diintan kiristanka gooray qaateen qowmkeeda waxa laga yaaba shalay inay ahaayeen wataniyiin ama laadiiniyiin ahaayeen haddana kiristanka iska soo iska qaatay waa dhow gabadha noocaasa lama guursan karo la soco masalada masale sahlan ma aha waa masale dad badan ay ku simbirraxoodeen waaya iilkan dambe wuxuu leeyahay qabla naskhi haddii qowmkeedu ay galeen diinkan way bannaan tahay in la guursado xataa bacda taxriif haddii dukuulkoodu u ahaa maxaa yh asxaabta radi allahu tacaala canhum way iska guursan jireen gabdhaha nisraaniyaadka ah ama yahuudiyaadka ah mayna baarbaari jirin arrinkaas lakiin sida saxiixa muctamadka waa manci in aan ogolayn weyaan hadday bacda taxriif ay galeen waayahay gabadha laakiin reer bani israil iyadu way ka fududa maxaa yeele de waxaan ka isir bay ulahayd diinkan ka isir bay diinkan u lahayd waxaa iyadu muhiim ahawn inaan la ogeyn inay aabbayaasheedii hore ay galeen inay galeen diinkan bacda bacati bicatin tansakhu yani bico nasakhaysa bicadii waa w bicada bicda ka dambeysay ay nasakhaysa tii ka horreysay bicada nabigeena alayhi sla waxay nasakhaysa tii nabi ciise tii nabi ciisena waxay nasakhaysay bicadii nabi muuse calayhi salaam waaya wuxuu ihi walkitaabiyatu gabadha kitaabiyada ah almankuuxatu ee la qabo ka muslimatin gabadh muslima may la mid tahay fii nafaqatin xagga biilka wa qasmin xagga habeendhaxa wa alaaqin iyo xagga furiinka wa tujbaru waan lagu khasbayaa calaa husli xaydin xayd inay ka maydhato wa nifaasin iyo dhignalmeedka wa kada waxaa la mid ah janaabatun janaabo maa la mido iyadna ah, waa lagu khasbaya inay janaabadii ka maydhato wa tarki akli laxmi khinziirin wa tarki akli khinziirin doofaarkii inay hilibkiisa cuntana waa lagu khasbayaa filadhari muctamad haddaan qaban wa tujbar waa lagu khasbayaa gabadhaa waxa wey kitaabiyada ah hiya iyadiioo muslimatan tii muslimadda ahayd calىa gasli inay maydho shay najusa nijaasoobay oo min acdaaiha xubnaheedii ka ah. waaya wuxuu gabadha ee kitaabiyadda ah ama yahuudiyad ha ama nasraaniyad ha ee ninka muslimka uu qabo waxay la mid tahay gabadh muslimadaha uu qabo xagga biilka biilkeeda waajib ku noqonaya inuu biilo waayahay qasmiga habeen dhex hadduu islaan kale oo muslimada uu la qabo waxaa waajiba si cadaalad ah inuu habeen dhexii ugu qaybiyo xaqeedii way leedahay gabadhan kitaabiyaed ha ahaato laakiin xaqeedii way leedahay wa alaaqin xagga furiinka waxaa weeyaan axkaamtii zawjada umay la midta sida tan uu u furay uu saddex ugu furi karo tanna u furi karaa macnaha axkaamtii zawjada umay qaadanaysaa xagga dhaxalka dhaxalka umayna kala mid ahayn waaya iyo xagga qadafka labadaas bay kaga duwantah dheen culimmadu xagga dhaxalkana isma dhaxlayaan oo hadduu dhinto iyadoo dhexli mayso asna dhexli maayo iyada hadday dhimato xagga qadafkana haddii uu qadfo loo xadi maayo loo xadi maayo laakiin waa la tacsiirinaya waa la yar edbinaya xaddii qadafka laga jari maayo gabadha kitaabiyada uu ninkaa muslimka uu qabo wuxuu ku khasbi karaa bal uu ku khasbayaaba dee waajib ku tahay inuu ku khasbo inay ka maydhato xaydka marka xaydku ka go'o waa inay maydhataa nifaaski sidoo kale waa inay ka maydhataa wuu ku khasbi karaa arrintaas maxaa yeele dee xalaal u noqon mayso ayadoo xaydku ka go'ay ama nifaas ka go'ay inuu u tago ilaa ay maydhato marka xilligeedii baaba ku xidhanba taas muran kama taagan xaydkii nifaaska janaabadase muran baa ka taagan hadday janaabo ay ku dhacdo janaabadii ma ku khasbi karaa inay ka maydhato hadda janaabada kuma xidhno xilligeedii iyadoo janaabo qabta u tegi kara la soco taa baa ku jira laakiin sida muctamadka ah ee adharka ah ee xoogga badan janaabadiina uu ku khasbi kara inay ka maydhato maxaa yeel ayaa ku xidhan istimtaaca dhab kamaalkiisii sidoo kale doofaarka inuu cunto wuu diidi karaa khamriga inay cabto wuu diidi karaa waaya ayada iyo gabadh muslimada ahba waxaa uu ku khasbi karaa ninkii qabay inay nijaasa iska maydho xubnaheedii wixii nijaasoobay inay iska maydho wuu ku khasbi karaa maxaa yeele dee istimtaacii baa kaga xidhan waaya wa taxrumu waxaa xaaraan ah mutawalidatun gabadhii iska dhaleen min waaniyin mid sanam caabud ah wa kitaabiyatin iyo islaan waxa weeye kitaabiyad ah wakada waxaa la mid ah cagsuhu taa cagsigeed oo waxa weye gabadhi ay iska dhaleen waxa weeye nin kitaabi ah iyo haweenay waaniyad ah fi laari muctamad haddaan qabano gabadhii iska dhalka ahayd aabbaheedna uu ahaa mid sanab caabud ah hooyadeedna ahayd kitaabiyad waa xaaraan bal hadda u fiirso maxaa yeelay aabbaheed baa loogu abtirinayaa aabbaheedna waa sanab caabud marka sida waxa weeye gabadh waaniyad aha ayn u banaanayn oo aabbaheed waaniga iyo hooyadeedba ayay tan aabbaheed waaniga iyo hooyadeed kitaabiyad tahay ayn u banaanayn taa cagsigeedna waa la mid haddii gabadha aabbaheed uu kitaabiya yahuudi ama nasraani hooyadeedna ay waani tahay ama majuusiyada ay tahay hooyadeed ayadna xaaraan wey bal hadduu fiirsada aabbaheed waa kitaabi laakiin hooyadeed baa waaniyad ah xaggii hooyadeed baan hadda hallibnay oo rajaxnay maxaa yeelay meeshan qaacidaa jirto ida ijtamaca alxalaal waalxaraam ulliba alxaraam xalaal iyo xaaraan hadday kulmaan xaaraamta had iyo jeer la hallibaya marka meeshan xilli iyo muqtadi taxriim iyo muqtadi xilli baa kulmay wax xalaalnimo keensanaya wax taxriim keensanaya marka taxriimkii baan xoojinay waaya ijtamaca almuqtadi walmaanic qudima almaanic maanic iyo muqtadi hadday kulmaan wax shay bannaynaya wax diidaya shaygii diidayay ayaa la hormarinayaa waaya walaslu fi labdaaci taxriim abdaacdana asal ahaan waxaa asal u ah furuujta inay xaaraanta marka haddii laba shay mar ay ku kulmeen dhankii xaaraanta u badi wey waa la iskaga fogaanaya وتحرم waa حاaرaaن متولdة t ka dhaلatay miن وثنيiن nin وثنيa وkitaaبiyat iyo haweeney kitaabiya kada waa lamid ta cagسigo taa lidkeed oo waxa weye aabbaheedna waxa weye waa kitaabi hooyadeedna waa waaniyad fi adhari muctamada qaba wain khaalafat haddii ay khilaafto asaamiratu alfirqatu saamiratu firqada saamira loo yaqaano waa daa'ifo yahuudda ka mid ahee wasaabi'uuna iyo qolada saabi'iinta ah waa qolo nasaarada ka mid a ah, hadday khilaa eh, walow in khaalafad hadday khilaafto asaamiratu alfirqatu saamiratu firqada saamira loo yaqaan waa firqada yahuudda ka mid a ah, alyahuud yahuud hadday khilaafaan wasaabi'uuna saabi'iintii hadday khilaafaan waa qolo nasaarada ka mid a ah. annasaara nasaarada intooda kale ku khilaafeen fii asli diinihim diinkooda asalkiisa ku khilaafeen xaruumna dumarkoodu xaaraan bay noqonayaan wailaa haddii kale oo aslu diinihim aysan ku khilaafin ay furuucdan ku khilaafaan falaa xaaraan ma noqonayaan saamiradu waa koox ka mida yahuudda loo nisbeeyaa ninkii la jiray saamiri ee cijliga caabuda dibiga kii caabuda wey kaasaa loo nisbeeyaa marka qoladaa yahuudda ka ah, haday yahuudda ku khilaafaan fii asli diinihim caqiidadii diinkooda ku khilaafeen ama qoladan saabiada loo yaqaano ama saabi'iinta waa koox nasaarada ka ah, haday ku khilaafaan nasaaradii fii asli diinihim diinkooda asalkiisa usuushiisa ku khilaafeen o ku khilaafeen dumarkoodu xaaraan wey in la guursado markaa maadaama ay kitaabkoodiiba ku kufriyeen xataa hadday furuucda ku waafaqaan laakiin qoladan saamirada ah iyo saabiadaba haddii qoladii ka soo jeedeen ama yahuud ha aada ama nasaare ka haadaan hadaysan ku khilaafin fii asli diinihim furuucuna isku khilaafaan masaa'il farci ah oo yani axkaamta farciga usuusha aan ahayn markaa dumarkoodu xaaraan ma noqonayaan wain khaalafad hadday khilaafto asaamiratu kooxdii saamirada ahyahuud yahuudiya khilafto wasaabiuna qoladii saabiyiintana nasaara nasaarada khilaafan fi asli diini diinkooda asalkiisa xaruna dumarkoodu xaraan bay noqonayan wa ilaa haddii kale falaa xaaraama noqonaya walow tahawada hadduu yahuudoobo nasraaniyo mid nasraani ah, aw cagsuhu ama taa lidkeed macnaha yahuudigiibaa nasraaniyoobay lam yuqarar lagu sugmi maayo jizyadii fi adhari muctamad haddaan qabanno fain kaanad haddaba hadday ahayd imra'atan haweeney hadday lam taxil xalaal noqon mayso limuslimin muslim xalaal noqon mayso fain kaanad hadday ahayd mankuuxatu tuu qabay faka riddati muslimatin gabadh muslimada ah ridowday unbay la walaa yuqbalu minhu kaa laga aqbali mahayo ila islam islaamnimo mooyaane wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay aw diinuhu lwal ama diinkiisii hore mooyaane islaamnimo iyo diinkiisi hore mooyaane wax kale laga aqbali maayo masaaisha halkan uu mualif ku sheegay waa masaa'il waxa wey ku saabsan jizyada calaaqana la leh masalada haddaan ka hadlayna ahayd gabadh waxa wey muslimad aan ahayn oo la guursado wuxuu ku yidhi haddii nin nasraani ah oo kristan ah uu yahuudi noqdo oo diintii kristanka intuu ka baxo uu yahuud galo ama cags mid waxa weeye nasraani ah ayaa yahuudoobay lam yuqara lam yuqara waxaa oga jeedaa uu u guuray lagu sugi mahayo lagu sugi mahayo bimacnaa jizye laga qaadi mahayo la dhihi mahayo waxa weeyaan diintaa kale u wareegaye sidiis ha lagu daayo ilaahi subxaanahu wa tacala wuxuu uhi waman yabtagi hayra alislaami diinan qofkii waxa weeye dalbaa diinan diinta islaamka ahayn diin ka dhigta waman yabtai hayr alislaami diinan falan yuqbala minhu laga aqbali maayo ilahay qofkii ka diin dhigtaa diinan diinta islaamka ahayn laga aqbali maayo marka ninkana diin wuxuu keenay baail ah asaguna uu ictiraafsanaa markii hore inuu diintan baail ahayd buu ictiraafsanaa marka lagu sigi maayo waxay la mid tahay sida qof muslim ah oo diintii islaamka ka baxay oo diin kala galay yahuudiyad ama nasraaniyad lagu sugi maayo waa la dilaya haddii uu eh, waxa wey soo islaam waayo haddaba haddii qofka caynkaasa uu haweeney u ahaa nasraaniyad ahayd ayaa yahuudooday ama mid yahuudiyada nasraaniyooday qof muslima xalaal mu noqonaysaa maya xalaal noqon mayso maxaa gabadha la dayn mahayo waaba la dilayaaba waaba la dilayaa maxaa qof muslima xalaal u noqon waaya haddii nin muslim uu qabay ka war iyadoo yahuudiyad buu qabay kadib kristan bay noqotay ama kristan buu qabay yahuudiyad bay noqotay waxay la mid tahay bu sida qof muslim ah oo gabadh muslimada uu qabay ka ridowday ninkii muslimka hadday gabadhii xaaskiisii muslimadda ahayd ay ridowday diinta ka baxday waxa wey taa la mid tahay taana way noo xukumkeedu wuu noo imaan in tafsiil la gelinayo taa la mid tahay haddaba diinta ka baxay yahuudiyada ee kristan noqday ama kristan ka baxay yahuudiyad galay wax aan islaamnimo ahayn laga aqbalaya ma jirto wax ka soconaya oo aan islaamnimo ahayn hadduu islaam uu qaato waa la daynaya hadduu diidana waa la dilaya ilahi wuxuu subxana wa tacala wuxu uhi waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu aayaddaasa dillu ah qowl baa wuxuu leya maya aw diinu lawal diintiisa hore hadduu ka soo laabtana waa la iska daynaya hadduu diinta islaamka qaatana waa sax hadduu diintiisi hore uu ka baxayna uu kusoo laabtana waa sax marka hore yahuudi buu ahaa nasraani buu noqday hadduu yahuudiyadiisi hore kusoo laabto waa la daynaya laakiin sidaas saxiixa la dayn maayo waaya wuxuu idhi walow tawaana hadduu waanoobo waaniyoobo oo sanam caabud uu noqdo mid yahuudi ama nasraani ah lam yuqara lagu sugi mahayo wa fii ma yuqbalu waxaa laga aqbalayana alqowlaan labadii qowlena soo dhaafay ayuunbaa gelaya wuxuu ku yidhi mid yahuudi ah hadduu waani noqdo oo yahuudiyada intuu ka baxo uu sanam caabud noqdo ama mid kristan ah sanam caabud noqday kaana la sugi mahayo oo jize lagu cafin mahaye waxa weeye ma hadduu islaam qaato waa la iska daynaya hadduu laakiin islaamnimadu usan qaadanin waa la dilaya tii haddana soo dhaaftay ayaa imaanaysa wa fima yuqbalu alqowlaan labada qole kuu sheegay wa wax laga aqbalayo waa labadii qole midna u lahaa islaamnimo maa laga aqbalayaa ee ku jiray qofkii waxaw yahuudiga kristaanoobay ama kii kristanka yahuudoobay unbaa halkan ku jira qowlla uu lahaa maya ee islaamnimona waa laga aqbalaya diinkiisa horadu kusoo laabtana waa laga aqbalayaa marka labadii qowl baa halkan ku jira walow tawaan hadduu waani noqdo kii yahuudiga ama nasraaniga ah ama majuusiga ah lam yuqara lagu sugi maayo jizyo wa fii ma yuqbal wa laga aqbalaya alqowlaan labadii qowlena soo dhaafay waa ku sugan walow tahawada hadduu yahuudoobo waaniyo mid sanam caabuda aw tanasara u kiristaamoobo lam yuqara lagu sugi maayo diintaa uu u wareegay lagu sugi maayo wayatacayan waxaa ku laazimaya alislaamu islaamki inuu qaato umaa ku laazimaysa ka muslimin sida muslimahoo irtada diintii ka baxay wuxuu idhi mid waani ah ayaa yahuudi noqday ama kristan buu noqday marka hore waani buu ahaa sanamcaabud ahaa kor buu usoo yarkaco waxa weeyaan kristan buu noqday ama yahuudi buu noqday lakin islaam muusan gelin kaana la sugi maayo lam yuqara lagu sugi maayo diinta uusoo wareegay waayahay waxaa ku caynoobaya xaqiisa inuu diinta islaamkan qaato waman yabtagi hayr اislaami diina falan yuqbala minhu ayaddaasaa waxaasoo masaa'ila wada caddaynaysa wayatacayan islam waa inuu islaamka qaataa wuxuu la mid yahay ui sida qof muslimo hee ridoobay kan muslimka ee ridoobay waxaan islaam ahayn miya laga aqbali waa maya kanna saasoo kale wey laga aqbali maayo marka haddii uu diido inuu islaamka u qaato kaa waaniga yahuudiga noqday ama kristanka noqday waa la dilaya isla markaaba wuxuu ihi walaa taxilu xalaal ma noqonayso murtadatun gabadh murtadad ah oo diinta islaamka ka ridowda walciyaadu billaah liaxadin qofna xalaal u noqon mayso waxa weeye gabadh yani diinta islaam ka ridowday cidna xalaal u noqon mayso laa muslim bayna xalaal u noqonaynin maxaa yeele diintii islaamka way ku kufrisay walaa kaafir asli ah oo marka horeba de aan diinba aan haysanin xalaal u noqon mayso maxaa yeele gabadhan islaamnimo hore ee soo martay walaa murtad kale oo iyada la mid ah ayaysan xalaal u noqonayn maxaa yeelay maqsuudka nikaax waxaa weeyaan addawaam inuu joogtoobo gabadhan la dayn maayo hadday diinta islaamka usoo noqon weydo qoorta laga jarayo waa la dilaya waa ilaa waa murtadad ah eh. walaa taxilu xalaal ma noqonayso murtadatun gabadh ridowday liaxadin qofna xalaal u noqon mayso walow irtadda haddii ay ridoobaan zawjaani laba isqabay oo muslin ahaa markii hore walciyaadu billaah aw axaduma midkood baa aw axaduma midkood baa ridoobay qabla dukhuulin intayna isla aqalgelin ka hor tanajasat ilfurqatu kala tegitaankii ayaa deg deg noqonaya furqadii kala tegitaankii ay waxa wey nikaaxku kala tegayeen ayaa deg deg noqonaysa aw amase bacdahu bacda dukhuulin markay aqal galeen kadib ayay ridoobeen wuqifat waxa weeye waa la joojinaya furqadii fain jamacumaa hadduu kulmee alislaam islaamnimo fi lciddati ciddadii hadday islaamnimo iskugu soo laabtaan daama nikaaxu guurkoodii wuu sii soconaya wailaa haddii kale oo aynu iskuu soo laabanin ciddada dhexdeedii nikaax ciddada dhexdeed aynu iskuu soo laabanin islaamnimadii fal furqatu kala tegitaankii ayaa ka soo caddaan doonta min ariddati riddadii inay ka bilaabata wayaxrum waxaa xaaraan alwadu gabadh in loo tago fi ltawaqufi muddada la taagan yahay walaa xadda xadda ma jirto masalada waa masale muhiima oo waddankeenna aad uga dhacda bal hadda si fiican loo dhegeysto masalada waxay ka hadlaysaa laba isqabay oo muslin ahaa oo mido uu ridoobo ama labadaba diinta ka baxaan oo se innaga noogu badanta dadkan diinta caayaya ama ilaahay caayaya ama nabiga caayaya waxaa wey way radoobeen walciyaadu billah diintii bay ka baxeen marka gabadhii uu qabay xukunkeedii muxuu noqonayaa miyay ka furmaysaa mise kama furmayso masaladaa wey marka masalada innaga aad bay noogu badanta haddii laba isqaba ay ridoobaan buu ku yidhi ama midkoodu ridoobo laba muslim oo isqabay ayaa labadiiba diinta ka baxay walciyaadu bilah ama mid ka ah ridooba diinta ka baxay sababku doonaa ku ridoobo ama diin cayga hadda aan sheegayna ku ridoobo ama sabab kaleo asbaabta lagu ridoobayay ee ka ah ku ridoobo labaa loo kala qaadaya laba xaaladood in ridadani ay dhacday qabla dukuul ayaga oon isla aqalgelin isku mehersanaan laakiin weli aan aqalgelin oon isu tegin amba kadib inay dhacdo qabla dukuul haddii ay midkood uu ridoobo ama labadaba ay ridoobaan markaaba saasay ku kala ku kala furmeen macnaa furadii baa degdegaysa markaaba waxa wey nikaaxoodii saasuu ku eh, ku eh, buray oo waxa wey iskuma mehersanaanayaan waa qabla dukuul bacda dukuul markii ay isla aqalgaleen kadib haddii riddadan ay dhacdayna waan eegayna haddii islaamnima usoo laabta inta gabadha ciddadii ku jirto waxa weeyaan nikaaxoodii halkiibuu kasii soconayaa mar haddii ay soo laabtaan islaamnimadii intaa waxa weeyaan ciddadii gabadha aysan ka bixin nikaaxoodii halkiibu kasii soconayaa umana baahna xataa in nikaax loo cusboonaysiiyo haddii laakiin ciddadii gabadha ay ka dhammaato kadibna waxa wey ninkan uu diinta islaam kusoo laabto ninkii ridoobay waxa weeye markaa waxaa caddaanaysa in furqadooday ka bilaabatay xilligii hee maalintii waxa wey ninkan uu ridoobay ama gabadha ay ridoobay ama riddadu ay dhacday maalintaasi furqadoodii ama kale tagoodii uu ka bilaabmay maanta ma ah maalintaasay kala tageen waayahay markaa markaa waxa weya ma soo coshan karo inuu dee nikaax cusub iyo meher cusub uu samaynaya mooyaane ma soo coshan karo waayahay ilan ciddadiini dhammaatay gabadhiina waxaa weeye mar haddii uusan usoo laabanin islaamnimadii intii ciddadii ku jirtay waxa wey saasay xaraan kaga noqonaysa ka warran intaa muddadaas udhaxaysa intaa diintuu ka baxay uu ridoobay iyo intaa uuna soo islaamin islaamnimada u kusoo laabanin muddada udhaxaysa tawaqufka xaaladaas intaa tawaqufka ah gabadhii ma u banaanta inuu tago maya waa xaaraan uma tegi karo muddadaas waxa wey diinta inuu ka baxay waxa weeye ciddadiina ay dhammaanin intaas waxa wey la sugaya islaamnimadiisa muddatu tawaquf baa la dhahaa muddada gabadhii uma dhowaan karo waa ka xaaraan inuu dhawaado gabadhi waa laga fogeynaya waa laga fogeynaya gabadhi waay maxaa yeele waxaa suuragal ah inuu hee inuu sool noqon waayo oo gabadhii ay caddaatay ina nikaaxeedii fasakmayba markii riddadu ay dhacday kadib waaya haddii laakiin gabadhii sidaa ugu tago ka war haddii gabadhii ugu tago markii uu ridoobay kadib asagoon soo islaamin hadduu u tago xaaraan ba horta ka noqonaysa laakiin ma la xadaya xaddu zina mma la xadaya maya xaddu zina lama xadayo laakiin waxa weeye waa shubha ayaa jirta shubha jirta yani walxuduudu tudrow bishubahaat laakiin ciddo kale ayaa waajibaysa laba cidda marka dhacaysa laba ciddo oo hal qof u yeelanayo ciddadii riddada iyo ciddadii hee waddigan shubhada laba ciddo ayay tirsan doontaa gabadhan laba ciddo isku xiga ha laba ciddo isku xiga ayay ka cidda tirsanaysaa wuxuu idhi walow irtada zawjaani laba eh, awj haddii eh, laba isqaba haddii ay ridoobaan oo axaduma midkood ridooba qabla dukuulin intayna eh, aqalgelin ka hor ama ayna isu tegin ama ayna is arkin ka hor tanajasat waxaa degdegaysa alfurqatu kala tagi aw mase bacdahu bacda waxa weeye addukuul markay isla aqalgaleen kadib ayay waxa weye ridoobeen wuqifat furqadii kala tegitaankii waa la joojinaya fain jamacum hadduu kulmiya islam islaamnimadii fi cidati ciddada islaamnimada ay ku kulmiso fain jamacahum alislam islamnimada hadday ay kulmis labadoodii fi lciddati ciddada dhexdeedii daama nikaax nikax wuu sii joogtoobaya wa ilaa haddii kaleo islamnimada iskuu soo laabanin ciddada dhexdeedii falfurqatu kala tagii ayaa min ariddati riddadii ka bilaabmaya wayaxrumu waxaa xaaraan alwadu inay in macnaha gabadhii loo tago fi tawaqufi muddada waxaa weeye laiga istaagayo ee waxaa weeye gabadhii uusan usoo laabanin diintii ciddadii ay ku jirto waxa weeye uma dhowaan karo walaa xadda wax xadoo jirtana ma jirto oo lagu leeyahy wallahu tacala aclam